bismillahi raxmaani raxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sideetan iyo sideedaad oo suuratu bisra ka mid a waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo waramay casharkeena ayuu u dambeeyey salaamta iyo tanjiyada wax loo salaamayo tanjiyada loo radinaayo ayaa ilaahay nooga soo waramay kolkaas ayaa bacdiyada ilaahay wuxuuna soo dhahay allahu laa ilaaha ilaa hu ayuu ilaahay na soo dhahay alla mooyaane ilaahyaala ma jiraanuu dhahay ilaahi subxaana watacaala allana waa idinsoo kulminayaa qubuwiinoo idinka soo kulminayaa maalinta qiyaamo shakaa kuma jirowdha ilaahay yowmalqiyaamaha waman astagu min allaahi xadiisa ayuu ilaahayna soo dhahay allayaa uga xun badan u dhahay waa la yidhaahdo cid uga badan ma jirta weeye ayadaynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin maasawnusuulkeeda ayaa layidhi waxaana oran baa layidhi dagaalkii oo sanadkii saddexaad ahay dad ayaa ka laabteen baa layidhi oo horan hadda kahor waxaanu kusoo marnay suuratu aala cimraan ayaanu qasiidii xuduuha waa soo warnay niman munaafiqiin ahay oo cabdullaahi ibn jurusalol madax ugu ahay oo dhowr ahay oo saddex boqolba ku dhowaayey nimankaas ayaa dagaalkii ka laabteen ayagoo markaasi khudlaan ku riday asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nimankaasi markay dagaalkii ay ka laabteen dadkii asxaabtii nabigeena alayh salaatu wasalaamna waxay ku khilaafeen baa layidhi nimankaasi waxay yihiin iyo waxa lagu yeelaayo kuna waxay yidhaahdeen hala jiro kulana waxay yidhahdeen la jiri maayo maxaa yeele waa dadanu tawxiidaho in la jiro markaasi ma banaana kulana waxay yidhahdeen mada waa la jira waxay yidhahdeen qolada naca waa la jira waxay leeyihiin calaamo xawaakas ah hortay oo tusinaysa in sunnahaas ay kufaara yihiin taladaa naara la jiri maayaane waxay leeyihiin lamid maydikaa wakeeniman taasiiskay ku dhawaaqeen laakiin hadda aayadda markii ilaahay uu nooga waramo oo hadda aanu gehayno xaqiiqada waxaa la dagaalayaa qolada dhahaayo markaasi la jiri maayo qoladaas la dagaalayaa marka hadduu alla subxaana watacaala famaa lakum maxaa idiin sugnaado dha ilaahay famaa lakum maxaa idiin sugnaaday allaha allahu waxa wey mutazawo lakum najaari wa madfuuru weye oo xabara weye oo munaafiqiinana way ku tacaluqaysaa bimaa tacalaqa bihi xabar weye ama shay maxduuf oo xaaraan ku tacaluqaysaa oo miswaankuugu waa kaga xaaraynayo maxaa yeele waa naxati oo oo markaasi tahar maray ama se kuwa kuugu ku tacaluqaysaa maxaa yeele waxaa lagu sirka macnahu maxduufa waagaa weye oo sirkinka lasoo qadiraayo oo jaalin uu qadiraayo ilaahi subxaana watacaala famaa lakum maxaa yahaantiin macnaha ilaahi ow maa saalukum sahligiinu muxuu yahay muuminiino sirki maxaa aad ahaateen fil munaafiqiina munaafiqiinta sahligoodu ilaahi ku ateynaya wa sirka aad ahaateen maxaynu ku dhaalda ilaahi subxaana watacaala ee munaafiqiinta ciidankooda laba firdacaad ku noqoteen oo isu kala afsaxyahadu yeelaaye man xaal allahu allana arkasahum alla uu fuureerinayo bimaakii sababkiisowna ilaahay kasabuu ay kasbadeen alla ugu fuureerinayo man allahu allana arkasahum alla uu macnaha waxa weeye kasahum ilaah uu celinaayo bimaakii sababkiisa kasabuu ay kasbadeen oo kufriga oo kuwa maaragtay waa macaasiya weye sidaa waxa weeye qasiga dadka xamuraba anafta waxbarbisma yaraadeen shayga magaciisa in la ahad waa u yidhahdaa macnaha waxweeye in laga radiyo xaalo oo sarraysa ayaa laga celinayaa oo cizu islaama xaalaha sayse ordi lagu kale ayaa loo celinaya oo fadli iyo fadli ayaa ku dhacaya ilahi ilahi subxaana watacaala hadday arrintaan kusii cadaysa laakiin idinaba waxaa doonaysiin bilaa muuminiinow anta hadduu inaad hanuunisaan waxa weya labada mawlacba waxay noqonaysaa istifhaamu linkaaniy noqonaysaa aturiiduuna ma waxaad doonaysaa awdayaal leh an tahduu inaad hanuunisaan man duul adalallaahu alla uu baadieyey ma tuusan gelaysa qof ilaahay baadiyey cid hanuuni ma jirto waxaad markaasuu alla wuxuu leeyahay waman yuridilillaahu alla ruuxi ou baadiyeeyo falan tajida lahu heli maysid sabiilan wadda uma helayo sidow dha ilaahay waman yudlilillaahu alla ruuxi uu baadiyeeyo falan tajida lah uma helaysid ow dhahay alle sabiilan wadda u heli maysa dariiqu hanuunka u maro uma helaysid ow dhahay qofka ilaahay uu baadeeyo wadada hanuunka oo loo qaado oo ilaahay subxaana watacaala kelihiisa lagu gaaro looma helaayo haddana waxa weeye siday jecel yihiin qoladaas munaafiqiinta ahu dadku sidoodoo kale inay noqdaan ayaa ilaahay nooga warramaya waddu waxay jecel yihiin oon ilaahay way tamaniyayaan low takfuruuna inaad kufritaan ama kafaruu siday u kufriyeen waa gaaladoo dhan waddii waxay kamaninayaana udha ilaahay liu takfuruuna inaad kufritaan udha ilaahay kamaa kafaruu siday u kufriyeen oo fatakuunuuna aad axaasaan udha ilaahay idinkaya ayaguba sawaa kuwa siman oo gaalnimada ku siman hadda qofki saasuu doonayaa sida isagu yahay la noqdo ayuu doonayaa walaa sida isagu yahay laga noqonayo waxaweye dagaalkaa dhaafi maayo fatakuunuuna aad ahaataan lilaahi antum waan weeye saraan kuwa siman oo gaalnimada ku siman falaa tattakiduuha ka yeelana ilaahi man kuwa owliya xiriirka ka yeelana qoladaas xiriirka ka dhigana wain adharu iimaana weydiin maa haga daahirsadaan oo waxa weeye ka yeelaan leeyahay subxaana watacaala xataa yuhaajiruu intay u fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa intay u xataa yuhaajiruu intay u fii sabiililaahi waxaa laga wadaa hujjo saxiixa oo iimaankooda xaqiijisa inta ay kala imaanayaan hadda marka ilahi waxau dhahay xataa yuhaajiru fii sabiililaahi qaayo weye fii cadami itikaadi awliyaai minhum weye qaayo waxay u markaasi inaan xadiid laga dhiga karin ilaa markaasi hujjadaa saxiixa laga helaayo macnaha waxa weeye ka reebtooma inaad xadiid ka dhigataan qoladaas ilaa markaasi hujjo oo saxiixa laga helaayo oo jihaaskii sabiililaahi lagu jihaadaa ayagoo ilaahay diinta loo khalifaayo waxaa la leeyahay iyadu waa saddex qaybood sideedaba waxaa weeye mid waxa weeye hisra lilmu'miniina fi awel islaam hijo mu'miniinta iska lahayo islaamka awelkiisii taasoo markaasi ilaahay subxaana watacaala uu dhahay lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim ilaa aakhiri laaya iyo hijatu munaafiqiin oo markaasi ah inay dagaalka ay u baxaan maca rasuulilaahi ayagoo sabraay oo ajir cusubsanaya oon adduun qaralkiisna aanu baxaynin aayadaana sidaasaa looga jeedaa isada hadda la sheegaayo aayadaana taab weeye iyo hijro oo laga hijroodo macaasida dhammaanteeda waana midda nabigeenu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam walmuhaajiru man hajara ma naha allahu can hijradu marka waa saddexdaas qeybood laakiin midaan hadda waxaa weeye hijro oo la hijroodo oo markaasi meeshii sabiililaahi la aado ayadoo markaasi diinta ilaahi loo khalisaayo taasaa markaasa hadda meeshaan loo jeedaa alla markaas loo dhahay fainta walow hadday jeestaa ah wa ilaahay wa aqaamuu maahum calayhi weeye waxay ku sugan yihiin ay ku nagaadaan oo munaafiqnimada ah fainta walow hadday jeestaan fakuduuhum qabtawla ilaahay waxaa lagu qabanayaa asre waa la qafaalayaa waktigii injilowdha ilaahay xaytu meel alaala meeshii wajadtumuumaa ka heshaan ilahay faquduhum qabtow ilaahi waqtuluuhum dila xaytu meel halaalanaysi wajadtumuum adkaysiin walaa tattakiduuha ka yeelana minhum kuwaas haboodow ilaahi weliyan weli ha ka yeelana wala aad xiriirisaan ha ka yeelanow ilaahi walaa nasiiran gargaarna ha ka yeelana kuwa waxa weeye cadowga aad u gargaarsataan ha ka dhiganow ilaahi subxaana watacaala maxaa yeele munaafiq xadiiskiisu wax kugu tari ilaa laatiina anjilka ilaahay aladiina kuwa yansiluuna diligelaya ilaa qoomin qoomkow ilaahay qoomkaasoo baynakum idinka baynkiina iyo wa ayaga baynkooda miisaaqun ballan ku ow kuwaas waxaa weeye adna ay iska adnaha markaasi mubadana waa laga dhigi karaa mubasir waa laga dhigi karaa fakuduuhum dadka dadkow ilaa waqtuluuhum xaysu wajidtumuuh ilahigiina kuwa ilaah la sirrina medajada ayuu ilaahay amba la xadiirsanaya ilaa qoomin qoom qoomkaasina bayna dumiinka dhexdiina iyo wa baynahum dhexdooda min saaqin ballanka u yahay waxaa weeye caadi oo markaasi aba ammaano ah dad waxaa weeye adinka aadul ammaano u idinkala dhexeeyo ayay ayaguna markaasi waxaa weeye caadigaasay ku jiraan xadiida sida nabigeena calayhi salaasalaam caawd lagula galaa la yidhi la dhihi jiray ibnu cumayr alaslami la dhihi marka ninkaas la yidhaahdo ibnu cumayr alaslami waxa weeye wixii markaasi isaga soo raacana sidaas ayaa markaasi waxa weeye xadiidka nabiga calayhi salaasalaam oo caawdiga ugula galay ayaa markaasaa waxa weeye intii isaga soo raacdana ayay ka dhigtaa haddayna yahay wixii markaa ubad oo nabiga la dagaalana garab aysan soo siinin wacalaa ana man lajaahid ihi laa yatacaladu lahu dadka isaga markaa la doona dad galan la taabaninin waxaa lamid aha markaas baniidakar ibnulid nimanka la yidhaahdo tulaka jaaca ayaa lamid ahay oo markii caweyga caagiga nabiga calayhi salaatu wasalaam quraysh diganaayeen waxay oo galeen caagiga quraysheed qorana ay xiriir casuub karisaneen taasida adiga talada talada markaasi xadiidka ula tahay ayaa cawskeeda markaasi lagu dhaynayaa ilaladiinayasiruna saas weyi ilaladiina kuwa weynana la xayiisanaya ilaa qoomin qooma ilaahi qoomkaasoo bilina kutubta fariisiina iyo wasiina mayaga dhexdooda miisaas baalbiya oo hadda se ku jirta kul mooyaane kaaluku yidin قد على الله حتى لك الفلسطين تدورهم الأبطال أن يقاتلوكم أما يقاتلوكم غير ردك على ما فرق من النادين أيضا كان بلوله وكاعد يسومي فإذا نجد على ما أيضا قبيل فوق رأسك هو الرسل وقال كل عدد على ما بيان أمكان طول عدد على ما أيضا يدخل رأسك ولا لا تبدأ من أجل وهكذا عليك بدون laakiin hadda waxaa ayada haddana ayadaha kaloo ka dambeeya waxaa lagu naseexaaya jirto waa tasawurkan ayaa wuxuu ahay nafsigaas mid fiican buu ahay oo markaas ku geertijaarayay haya suuratu bara ilaahi wuxuuna dhihi doonaa fabtiru mushrikiina haysu wajadtumuuhum uu dhihi doonaa ay dawr adaa timaado markaas kabacdi waxaa weeye ayadutay markay soo jirtay waxaa weeye waxaasi laga aqbalaa ma jirto ilaa islaamku markaas uu ka qaado ayadutay marka waxay kafirtay markaas muslimadiisii kadib ayay qatarka awood ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala aadase kurma ilaaha ayadigaawd waa u fulini maayeen wal xaalqad xaqaaqeen xasibaad ay ka celibtoontay suduuru laabteedu arlaqaadiyaku inay gala dagaalamaan ayagoo markaasi galadooda la dhaqan oo ka fariiqaasi oo ay la dagaalamaan oo dhaantaankooda ayagoo idinka kaga dhaqan qoladaas adiga al xariira oo dadkana kana qabana jur iyo maalasi dhaqataalmidna walow jacalnaa alla adrib duuna bilaahi kas liqam calaykum ilaadan ku sabada qolada noocaasa waxa waxa weeye qoladood ilaga sabana iyo dagaalen arrinka idinka idinla sabaan qolala jireen oo qalbigooda cayinna la siiyey haddii ilaahay qalbigooda qalbi u yidhahdo oo saas alla uu doono alla waa yeelaya walow jacalnaa alla adrib duuna bilaahi ilaadan ku sabada laqalladan alla waan ku sallidi lahay hayd musin oo ilaah goortooda mid ka lahay ee cabsida markaas ilaaha ku jiro ilaahay subxaana watacaala ayaa qalbigooda aljanna kuriday kuriday aljanna markaasa idinka xidhinaya qalbigooda ilaaha aljanna kuriday markaasuu idinka xidhinaya markaasuu ilaah subxaana watacaala wiilashka allah allah kuu doonayo inayna ku sallino hakayaashaas ilmana ku يريدون أن يؤمنوا كما يأمنون غرما أيها بلاد الموت سبحانه وتعالى بس بدك أصور حوالي بس أهدي wala adla gasheen dad la xiriira oo ahdigooda gelaayo ah amase waxaa weeye dad idin yimaadeen ayagoo markaasi awood aanan lahaynin oo dadkooda la safraynin welitana ay la safraynin qoladaas ilaahay subxaana watacaala ayagana ha la dagaalamin ow waaweyna ku tabi lahayo qurursan xurji lahay markaasay dagaalami lahayo asagaysan ilaahay u doonino qalbigoodu hadda wax ka fogay haddayna idinka dheeraadaan awdha ilaahay goorto idinla dagaalamin hasi hogaansama idin jidaan ilaahay si waxasigaysiin awdha ilaahay hogaansamaan famaa jacala llahu lakum calayhim sabiila ayuu ilaahayna soo dhacay alla qoladaas idinkuuma yeelin wadda oo aad ku qabataan isku dishiin ilaahay halkaa marka hadda ilaah wuxuu sheegayaa qolo kaleenteed oo markaasi kuwaas lamid inay jiraan marka ayaga ayaan laga yeeli lahay baa ilaahay noo sheegaya subxaana watacaala alla markaas wuxuu dhahay tajidna waxaad helaysa muminiinow aakhariina kuwa kalantood kuwaasoo idin duna an ya'manuukum inay idinka aamin noqdaan waya'manuu qawman doonkooda ay ka aamin noqdaan ow ilaahay waa qolo kale oo munaafiqiina ah ayaa markaas dalka wuxuu leeyahay fakajiduna waxaa helaysid ow dhare alla subxaana watacaala aakarina kuwo kaleentood kuwaasoo idindiina doonaayo aan racnu minkum inay idinka aani noqdaan toon kale oo waxaa weeye munaafiqiina weeye waxaa markaasi si waxay ahaadeen daa'idnimada dhihi jira bani asad bani qataan weeye madiinaha reereeda way deganaayeen markaasay daahirka ka islaameen si waxaa weeye guurka iyo casriga uga nabad galaan waxyaabaha markay gaalada ay u dalaanka u jireen aamana bilqiran walxaqal u dhihi jireen walka kufaar waxaana rumayna u dhihi jireen baanyarada iyo dabaqadaayada ama dabaqarafyada iyo angarlaha wax loo yaqaano iyo bahashaan la yidhaahdo ayaana rumayna dhihi jireen hadday nabigu axaadiisa la kulmaana waxay dhihi jireen inaa calaa diinikum ay dhihin diintiinaan ku sugannahay waana saas wadi jireen labada qoloba inayka aamin ahaan rabi jireen markaasaa ilaahay ka oranaya wuxuu leeyahay latajiduna waxaa dooraysa muminiinow aakhariina kuwa kalenkood sidaasay yumkiina doonayda an yaaminaykum inay idinka aamin noqdaan oo wayaamanu qooman qoomkoodana idinka aamin noqdaan marka saas weyi kulamaa annamu ayuu ilaahay rugdiga celiyo kuwaas ilaa sunnaka sunnada loo celiyo oo turki lagu celiyo turki suuriya lagu foorarinayaa sidaa fidnadaas waa lagu foorarinayaa u idhaahay waa lagu filayaa asada wuquucan wey kulamaa indamuu la celiyo udha ilaahay ilaa loo celiyo fidnadu waxa wey waa fisida wey urkiisiisiyaa ah waa lagu gejinaa ah, udha ilaahay subxaana watacaala fainrajacta dunuubkum haddayna idinka dheeraadin qoladaas qolada noocaasa oo la dagaalkiina aysa dhaafin ولا خصوص ولا أمر خصوص هي الرئيس مع الجنة ويرجعوا على الله ويرجعوا ولا أمر يقول الإنسان الرئيس مع الجنة السلام والدين في الإنسان جيد ولا خصوص ولا أمر خصوص الإنسان هي ويرجعوا من جمعها وحجينا ويتجروا يرجعوا فخذوهم توقفوا لله لكن الدين على الجنة الجنة بتبقى عاوز لكن عاوز عندي عاوز يكون رئيسة وعاوز نصيح كل من عاوز ويأتي بأخذ failam yactaziluukum uu dhailaahay haddaysan idinka dheeraanin kuwaas wayulxuu walam yarjada yusahidin ilaykum hajirna assalama heshiisa idin idin rimin fayakufuuna ama kufuu aysan rimin aydiyan gabcahooda idin rimin hajirna fakuduun qabka oo qafaala waktiluuhum dida haysu meel alaala meesi sababtu meel aad ka hesaan oo dhilaahay meel alaala meesa aad ka hesaan holaas idiloo dhilaahay walaaika ku imaatowdha ilaahi jacalnaa lakum waxaanu idinkaga yeelna calayhi korkooda jibaan tujowdha ilaahay ah oo walaaika waa kuwa markaasi dagaalka idinkala hori waayey oo idinkala deeraa waayey caddaada haga iyo laga waayey gacmahooda idinka reebi waayey walaaika ku imaatowdha ilaahi jacalnaa lakum waxaanu idinkaga yeelna calayhi korkooda jibaanan tujowdha ilaahay mideena oo cad burhaanu bayna daahira wey inaad digtaan wey oo markaasi aad kafaalataan maxaa yeele waaad leediin markaasi cudurdaar aad u haysataa inaad soo digisina marka qoladaasoo la digaalayo wamaa kaana uma ahaanan buu dhahay ilaahay limu'mina ruux mu'mina oo kuma haboona wax laacigana maahan an yaqtula inuu diro u dhah ilaahay mu'mina mu'min uu diro ilaa qadaan jif mooyaane asaguo gurkiisa jir ou ka u ka sii mooyaane ou ka sigaan ahayn si kalantood qof muumina muumin inuu jeedo aanu dhigdhan macnaha waxaa la yidhi waxaa shay aad iyo aad u fog ah oo aan caqliga iyo sharciga lagu aqbalaynin qof muumina qof muumin inuu iska dilo waxaa la yidhi maaka shacbigiisa wuxuu yahay arrita wanaxna wey waxaa la yahay naxariis iyo toogansho weeye oo dadka ikhwaankaa loo naxariis waa kowna ilaahay asxaabta nabiga isagoo ammaanayo ashiddaha caalku faale waxaa loo ogeynaa gaalada way ku qalasan saa loo yaaba isina xadis badan marka hadda waxa weeye dadku hadday iimaan leeyihiin dad islaayo maahan dad isdilana maahan waa dad isu naxariis badan oo dhibaatahan isu oggolay wey dadka waxa weeye dadka waalahooda islaamka u ogol in maaragtay ay laayaan oo jiraan waa dad waxa weeye raxmadii laga siibay raxmadda qofka laga siibane waa qof shaqaya maxaa yeele rasuulkeena wuxuu dhaha alayhi salatu salaam laa tanzacu raxmatu ilaa min shaqayna u dhahay lagama qaado dhaha ilaa qof shaqiya mooyaane ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana wa wamaa kaana uma ahana uma habboona limu'mina ruux mu'mina an yaqtula inuu dilo mu'mina mu'min maa yanbaqii an yasdula weye minhu qadru lahu inuu dil uu dilo ilaa qadaan jif mooyaane haddii marka hadda qofkii muminka ay aad diso oo aad god ku diso dilku sidiisa wixii dhacmeemad waaye waxaa weeye camdi oo maxliga iyo khadar maxliga iyo shibhul camdi waaye hadda meeshan waxaa laga waramayaa khadara oo maxliga ayaa laga waramayaa haddii qofki waxaa weeye adoonu qasdaynin ay wax kaaga dhacaan oo markaasi si oo ulakacan ahayn ay wax kaaga dhacaan ayaa laga waramayaa meeshaan maxalla waxaa la yihi hadda haddii wax loo dilo waayo qanago aysaa saddex qaybood ayaa qofka haddaa loo dilay ayaa aayaddan loogu qaybinayaa maxaa yeele maqtuulka la dilay oo haddaa loo dilay inuu mumin uu yahay warasadiisuna ay muslimiin ay tahay waa midaa la amase muumin weyge warasadiisuna waxa weeye waa gaalo xargudiina waa labo amase waxaa weeye mucaahad weeye gaal aadi lala gala weye waa marka warasadihiina markaasi waa mu'min wey intaasaa marka waxa wey meeshaan soo qaadaya oo ilaahi subxaana watacaala markaasi uu sheegaya marka hadda midka koowaad marku waxa weeye mu'min weeye maftuulku waa mu'min waaye warasadihiisina muslimiin waaye waxaa la iska doonayaa biyo iyo kasaara la iska doonayaa haddii qofkii asaga oo mu'min yahay warasadiisuna ay maaragtay ay tahay xarbiyiin ay yihiin waxa weeye waxaa waaye isagana ah kafaalo lee layska doonaya waxa weeye eh, kafaalaha layska doonaya waxa weeye haddii masalanba waxa weeye qofka asagi asagi waxa weeye waa hadduu lacala gaal hadda gaal gaal nucaada markuu yahay idiyo la iska rabaa idiyo waa la doonayaa haddii qofku markaasi qof muslima ya warkiisina xarbiyida yahayne waxa wey waaa doonaya asagaa muslima waxaa la doonayaa kafaara la iska doonayaa marka meesha lagu sheegi doonaa ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala waman qatala ruuxi dilowdha ilaahay mumina ruux mumina haddaanowdha ilaahay gaf ku jira masalanka waxaa waaye keyrkiis ow shiishaayey ugaaro ganaayey geelu tooganaayey markaasaa waxaa weeye wixii ow ganaayey ayaa waxaa saliga ku dhaheen aduse sheekh wuxuu ku jira sida qaalibka aan dilaynin ayuu ku dhuftay markaasaa ilaahay waxay ramray ilahay inuu ku jiro sababay u noqota faatimada xanjaq yaroo ilmo la marinaayo fa taxriiru raqabatin facaleyhaa korkiisa hawl ilaahay qofkaas taxriiru raqabatin qoor fulaynteeda oo alla yanabi rumaysay waa markaasi waa kafaaradii weeye iyo wadiyatun biyo biyadaas oo musallamatun wax loo dhiibaayo ahalkiisa wadasadadiisa wadaasatu maqtuuc waaye maxaa dadkaan asagana muslim waaye qadaha loo jiray wadasadiisuna muslimiin waaye kafaarana waa layska doonayaa biyana waa layska doonayaa ilaa an yastadaquu inay sadaqaystaan mooyaane ayuudha ilaahay oo masaanba inay iska cafiyaan mooyaane ilaa an yastadaquu inay sadaqaystaan mooyaane oo waa iska cafi karaa sunadu waxay cadaysa markaas haddaa markaasi guuda boqol oo markaasi guula inay tahay oo markaasi labaatan oo bintu iyo markaasi labaatan oo banaati labuuna iyo maaragtay labaatan banulabuuna iyo labaatan eh, shaqaaqa iyo labaatan jadaaha inay tahay haddana caailata caaqilada oo qaatilkaa laga doonaya waa casabadiisa ayaa la yidhi ilaa asalka ee faraxuna kuma jiraan waxayna ku bixinayaan saddex sana ay ku bixinayaan roosaadku waxay bixinayaan soddon iyo saddex halaad soddon iyo saddex saddex halaad iyo hal suruskeeday bixinayaan marka saddex sana saasuu bixinayaan marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala fa taxriiru raqabatin facaleyh waxay korkiisaa taxriiru raqabatin qoor xoraynteeda muuminatin oo allayanada rumaysay iyo wadiyatun biyo biyadaasoo musallamatun oo la sallima loo dhiibaayo ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooyaane taasi waa qaysu koowaado haddii qofka oo muslim yahay warasadihiisina ay muslimiin yihiin waaye fainkaan haddau ahaaday ilaahay maqtuulkii la dilay oo hadaa loo dilay hada le hadda kaa laweynaah man qoomin qoom xaggiisa hadduu ka aaday qoomkaasoo caduwina cadow lakum idinka idiin ah wal xaal huwa isaguna mu'minu mu'min uu yahay waxa weeye qofkaanu qof muslima ah waaye laakiin dadka warasadiisa ayaa gaalo xarbiyiin ah oo markaas gaal waxaa weeye dhaxal ma leh oo qof muslima ah ma dhaxlaayo ilahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala wain kaana fain kaana hadduu ka ahaaday maqtuulku min qoomin qoom uu ilaahay qoomkaas caduwin cadow lakum idinka idiina oo gaalo xarbiyiina markaasi ka soo jeeda walxaaliya isaguna mumin mumin uu yahay fa calayhi waxaa korkiisa midka dilay taxriiru raqabatin qoor xoraynteeda muminatin oo alla inad rumaysta aasirkiisa wey kafaaro wey diyana ma jirto oo markaasi kin saddexaad wa in kaana hadda lahaada maqtuulkii uliyaa la dilay hadda loo dilay min qoomin qoom qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahum dhexooda miisaaqun balan uu yahay caadi weye masalanba dadkii ahludimada ahay waaye gaaladii dhimiyiinta ahayd waaye ah, diyatun ilaahysa caleyhi waxaa korkiisaa midka qaasilkaa diyatun diyo diyadaasoo musallamatun loo salimaa loo diidaayo ilaa ahli yaalkiisa waxaa qofka muuminkaas yedi diyadiisa suluskeed waaye hadduu yahuud yahay amase waxa weeye nasraani uu yaha weye u yahay amase waxyaabaha kuwa aan diinta lahayne waxa waaye sulusaa xushihaa weeye in kaana majuusiyan weeye qofka markaasi waxa weeye mu'minka diyadiisa markaasi sulusaankeeda diyadiisa cusurkeeda cusurkaa sulusaankiisa waaye ala markaas marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala haddii markaasi uu yahay wain kaana hadduu ka ahaada maqtuulki min qoomin qoom doqoonkaasi baynakum idinka baynkiina iyo baynahum ayaga dhexdooda miisaaqun balan uu yahay fadiyatun owdha ilaahay diyo ayaa owdha ilaahay diyadaasoo musallamatun loo sallimaayo loo dhiibaayo ilaahay iyo herkiisa owdha ilaahay iyo wa taxriiru raqabatin qoor furaynteeda mu'minatin oo alla yanada rumaysay oo kaafirkii laga doonaayo fama lam yajidhu waxaan helaynin hadda caqabada diyadan waxa wey kafaaradan waxaa la yidhaha kafaara murataba la yidhaha caqabadii qofki waaye ama waxa ku xasilo waay oo waaye ama sasiyada maanta jirtoo kale doormada laastaayo fa aleyhi waxaa siyaamu shahreyni laba bilood soonkooda mutataabixiin uu xaxeeyo laba bilood oo xiriir ayuu soomaaya ilaahay hadda subxaana watacaala kuma sheegin kafaaradan kafaaratu kafaaratul ah intiqaal laga guuraayo soonka laga guuraayo bacaam loo guuraayo sidii haabki oo kale saas imaamu shaaficiyaa qabale wadiisa qowlo shaqeey ahaa wuxuu leeyahay markaasi imaam maalik saas ayuu markaas u qabaa oo markaasi meeshaa markaasi bacaam looma guuraayo leeyihiin culmo kaleo markaasi waa loo guuraayo oo ayaga kala laa qiyaas maalamaha imada kale waa qabaan sidaas laakiin maalikiyada iyo shaaficiyadu waxay qabaan inaan meeshaan waxa wey dacaan oo intiqaalaynin hadday tahay kafaaratuqabli hadday tahay alla waxaa wuxuu dhahay subxaana watacaala faman lam yajid aan hoyeynin fa caleyhi waxaa korkiisa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda mutataabicayni oo xirxiriirowdha ilaahay labadaas way xiriirkaas shardi waaye hadday tahay kafaaratii oo kafaaradii oo oo kafaaratu dihaar hadday tahay kafaaratu wiqaaci ramallah hadday tahay kafaaratu qabli hadday tahay mutataabicayni shardi waaye haddii waxa wey masalan ba hadda laga biloobo soo soomay maalinta ugu dambaysa ayaa ka fakata marka uu soo soomo o dhan ka kac waaye waxa uu soo bilaabayaa laba biloodo hor loo soo bilaabaya mutataabixiini waxay noqonaysaa fardi waaye tawba toral ba ilaahay tawbo ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala tawbadaasoo minala xijiskaas hadda marka tawba sadaan markaas waa masdar wey ficil muqadara ayaa lagu nasbinayaa oo waxay leeyihi markaasi waxaa laleeyahay markaasi falyatub ayaa leeyahay ha tooba keeno toobatan toobo toobadaasoo minallaahi ilahi xaggiisa ka aatay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday xaliiman alle ku cilmiga khalqigiisa xakiiman alle farsuuban ayuu ahaaday ilahay wuxuu umaamulaayo toobatan owdha ilaahay ah, liyatub ha toobo keeno toobatan toobo toobadaasoo minallaahi ilahi xaggiisa ka ahaatay amase waxaad dhigi kartaa taaba ah, allahu ilaahay waa ku soo noqday alayhi korkiisa tawbatan tawbo tawbadaasoo taasaana fiican taaba ah, allahu alayhi ilaahay waa ku soo noqday ama taaba ah, allahu calaykum oo jamac laga dhigo ilaa hadda dad balaaba lala hadlaayo taaba allahu calaykum ilaahay korkiina waa ku soo noqday tawbatan tawbo tawbadaasoo min allah ilahay haggiisa ka ahaatay wa kaana allahu allana wuxuu ahaaday caliimaa leekuxibmila khalqigiisa xakiiman aleefal suuban ayuu ahaa ilahi wuxuu saneeyaa u maamulaayo marka hadda arrintan dilka oo khada ah sida markaasi loo dileeyey waa shay ilaahay subxaanau watacaala xikmadiisa ku dhisan waxaana laga warraba markaasi dadka la dilay oo markaasi khada ah loo dilay oo markaasi saddex qaybood ah marka hadda saddexdaas qaybood hadda waxaweye badana ah, hadda islaamka dee xaalado badan u kasoo laabtaye hadda waa mid baa la arkaya sida badano in qofka markaasi uu muslim yahay warasadiisina ay muslimiin ay yihiin ayaa la arkayaaho markaasi meeshii kafaarana layska doonaayo biyana markaasi layska doonaayo taasaa maradaha la arkaya ee hadda in markaasi qofki uu yahay muslim warasadiisina xarbiyiin ay yihiin badaha lama arko ilan dadki waxa weeye islaamkii dagaalkii iyo jihaadki waxay ka tageen in markaasi qofki uu markaasi gaal dibyi uu yahayne la arki maayo maxaa yeele muslimiinta iyaa la ahdi ugu jira maanta taas iyadana waxa weeye waa tagtay waxaa weeye hadda xagga xukunka kuma telinay ahal saudi baa la la'yahay markaas oo dadkii islaamka ah waxaa dunyadahay ayaan jirin marka hadda sheen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi araxmaan araxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo saddexaad oo suuratu misa kamid ah waxaa ilaahi subxaana watacaala nooga soo waramay qofka khada'a loo jiro xukunkiisa waxa uu noqonayo jinsa la yidhaahdo khada'a la yidhaahdo oo markaasi qadli oo khada ah ilan dilka hadda waxa weeye inuu saddex barisa maayo hore ayaanu wada soo waranay laakiin hadda ayadii aynu kasoo baxnay casharkeena horo khada'a oo maxliga ah ayaanu kaga soo waramay iyadoo waxa weeye khada'aas maxliga ah dadki markaasi saddex qaybood ay ahaayeen ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa dil oo camdi ah oo markaasi qof mu'mina camdi loo dilay cuquubada ilaahay aftiisa ay iska leedahay iyo xukunka ay yeelanayso ayaa halkaa noola hoga warramayaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yaqtul ruuxi dilow dha ilaahay mu'minan ruux mu'min ah mutacamidan xaal u yahay kii uu kasaayo oo dilkiisa u qasday bimaa yaqtulu qaaliban sida qaalibka wax dilaayo asagoo iimaankiisana ku cilmi leh oo qofka ah inuu qof muslima yahay fajazaahu kaas jazihiisa o ilaahay abaalkiisu muuminka dilay jahanamu jahanamo weeye khaalidan xaal u yahay kii ku waaraaya fiiha jahanamo ku waaraaya waqadiba allaahu allana waa u carooday caleyhi horkiisa walacanahu alla waa lacnaday oo naxariistiisa ayuu ka dheereeyey wa acadda lahu alla wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabkaasoo cadiiman oo weyn oodha ilaahay ayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa muqaabilna waxay u noqonaysaa ilayhi qowlkiisa waman qasara muuminan khadaan ayay muqaabil u noqonaysaa oo hadda meeshaan waxaa weeye dil oo camdiya oo maxliya ayaa laga warramayaa taasaa markaasa waxa weeye meeshaa nagu sheegi doonaa sawnusuulka ayadana haddaan waxyarka soo qaadano nin oo markaasi la dhihi jiray ibnu maqiis ibnu subaabata la dhihi jiray ayaa islaamaa la yidhi isaga iyo walaalkiisoo la dhihi jiray hishaam waxayna ku islaameen nabiga gacantiisa calayhi salaatu wasalaam madiino ninkan maqiis la yidhaahdo ayaa markaas waxau arkayaa la yidhi walaalkiis oo la dilay laguna dhex dilay niman la yidhaahdo bani najaah dhexdooda rasuulka alayhi salaatsalaam ayuu arinku sheegay rasuulku alayhi salaatsalaam nin ayuuku soo diray oo la dhihi jiray sihri la yidhaahdo oo bani mixraa niman la yidhahdo kasan ayuu kusoo diray waxaana loo soo diray nimanka la yidhahdo banu najaah markaasuu ninki waxau dhahay rasuulka alayhi salaatsalaam waxau idin amrayaa haddaad ninkii ninkaan dilay aada garanaysiin ninka oo la yidhaha maqiis oo walaalkiisa u sallima si waxa weeye uu kisaasto haddaadan garanayne ninkaas diyadiisa hala siiyo waxay yidhaaheen markaasi samcan wadaacatan ay waa yeelna oo anagu ninki ninkaan diraxayntiisa ma naqaano markaasay waxay siiyeen boqol geel ay siiyeen baa lii markuu la tegay baa layidhi geeliisa oo watay ayaa shaydaan wuxuu u siiyey ninka la yidhaha maqiis siduu jira markaasi ninkii maaragtay suuriga ahay uu dilo walaalkiis bedelkiis uu dilo markaas bal fiir markaas sinaw aar ka dhigto walaalkiis madiyadiisa waa soo qaatay waa ninka nabigu kusoo diray alayhi salaatusalaam oo nimankii reer banu najaal ay kamid ahay ayuu markaasaa shaydan wuxuu u siiye u inuu walaalkiis bedelkiisa geela la waday inuu bedelkiisa u dilo wax yar ayuu geela siiqumiya u dhahay waa ka daba maraa layidhi markaasaana seefo qoos uga goynaa dagaal ugaga yimi awr ayuu korayaa yihi markaasuu kaxaystaa la yidhi kale isagoo maka u noqonaaya oo markaasi shicib geliya markaasi oo dhahay markaasi qataltu bihi fehran wa aqlahu faraaka bani najaari arbaaba qaaricin waadragtu sahri wadajactu tawasudan wa kuntu ila asnaami awalu raajicin nasiib ku dhacda ninkaas waa u dhacay waa la yidhi horta waa jeedow dhahay nin fahriyo waa jeedow dhahay ninkaan fahri la yidha fahri ninkii la nin fahri la yidha ayaa dilayow dhahay waxaana qaatow dhahay diyadeydina waa qaatow dhahay oo nimanka la yidhaha banunajahna diyadaydu waa ka qaatay waxaana maaragtay waana aarsaday waana jiirsadow dhahay ama barkiintayda meel iska dhigtay oo aad iyo aadaan barkintooyda meel inuu dhirtay ayaan u hurday waxaana ahayow dhahay asnaamta nin u noqday kan ugu horeeyaan aha markaasu u gaaloobay geeli waxa u kaxayso marka xagga iyo mako asagoo ridaabay marka ayadaanaa marka soo degtaanayay sanadkii maaragtay ah, caamulfadxiga ayoo sideedaad dadkan waxau ku jira ninkaasu marka nabigo istisnooday in la nabadgeliyo saxaabada ayaa dilaynaa la yidhaha isagoo kacbada siiskeeda ku dhegan ayaa asxaabtu geynaa liyi marka marka aayadda harka sawnusuulkaasay iska laheed xukun kalena way iska leedahay ilaahay wuxuu idhahay subxaana wa tacaala waman yaktul ruuxi dila mu'minan ruux mu'min ah mutacamidan xaalow yaha sii u ka saaya fajazaauhu kaas abaarkiisu jahannamu jahannamo weeye khaalidan xaalow yaha ku waaraaya fiiha jahannama ku waaraaya waqadib allaahu allana waa u cadooday alayhi korkiisa walacanahu ilaahayna waa lacmaday rugeesa qofka mu'mina qofka kas u dila ilaahay wuxuu leeyahay abaalkiisa jahanamo weeye waa ku waanaya alla waa u carooday waana lacmaday waacadda lahu alla wuxuu u diyaariyay cadaaban cadaab cadaabkaasoo cadiiman oo weyn ayaddaa markaa de ta'wiilkeeda culummada islaamku oo saxaabadii iyo taabiciinta dadkii waxaa weeye xoogaa ta'wiilkeeda waa la isku khilaafay waxaa lagu xambaarayaa la layidhi qofki banaysta weeye qofkaa muuminkaa dilkiisa banaysta ayaa sidaan waciidkan gelaa waa gaaroobayaa maxaa yale dadka muslimiinta dadka dhiigooda banaysta kufaar weeye shakigan kuma jiro taas jahanama way ku waarayaan ama waxaa leeyahay arrintaan jasiisa weeye haddii la jaasiyo ah, waayahay marka saasaa laleeyahay weelageli maayaan markaasi wayakfuru maa duuna dalika liman yashaa cabdullah ibnu cabaas waxaa laga wariyey aayaddan daahirkeeda abnu cabaas uu ku tegay aayaddan sideeda wa waxayna nasakaysaa wixii aayado kala oo aayatulmaqfira ayadaaba nasakaysa uleey oo ibnu cabaas xabra caalimuluma wuxuu ku tegay aayaddaanu qofkaan waxa weeye ama ha banayso ama yowsan banaysane qof mu'mina haddii uu cabdi u dilo jahannamo ayuu ku waarayaa waana ku gaaloobaya taasuba layihaba waana arrin aad iyo aad yaaqula waaye qawl ibnu cabbaas markii layihaabe laakiin jamhuurta saxaabada iyo taabiciinta iyo aimadu waxay qabaan qofkaan markuu banaysto inuu ku gaaloobaayo jahanamana sidaas uu waaraayo aayadda daahirkeeda ay tahay laakiin ibnu cabaas iyo dad kale doodayar waxay qabaan inay arrintu waxa weeye sideedaba aan daahirka laga duwayn aayadaanoo qofka qof muumina dila oo camdina u dila inuu markaasi jahanamo uu ku waaraayo marka waxaa weeye qofka qof muumina dila masaladiisu masale khilaafiyeyba noqotabo halis waxaa loogu jiraa hataa qofku waxa weeye amba ha xalliso amaduusa xalline inuu hataa naartaba kuwa anaba laakiin hadda dilalka hadda la arkaayo waxyaabaha qaarkood dadku kacayo iyo dagaalkan hadda amadoobkan dilkan caadiga iska noqday ma hadduu malaysaaba inuu shaqaba noqdayo camalba uu yahay dadka hadii laalla caqiidadooda la baaraba in ficiladooda saas laga fahmaayo laakiin hadday arrintu saas noqoto aayaddu daahirkeeda waa qofku naaro kuwaanaya saasay markaasay noqonaysaa waana khatar wey ilahay haddana wuxu uri subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow idaa waktigii darabtum aad dha ilaahay fii sabiili illaahi ilaah